waxa weeyaan xoolahaas aada xaaraamta ku darta marnaba ha ka filanin wax faa'iidaa ah, ilaahay inuu kuu geliya ha ka yaabi kii la dhaca ama adiga aada ku jiratid ama meel xun ay kaaga baxda waaba la ogyahay baraka ma leh ilaah hadduu yidhi wamaa aataytum min riba liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuwa cinda allah yacni wixii xumaan oo dhan waa la mid ilaahay agtiisa baraka ka keeni mayso xoolahaada waxaa lidhi oo aad badan aad haddaad jeceshahay inay ku dhaafaan haltaanoo xaaraam ahaa lagu daraa si unbay dhinac kugu dhaafaya haddii ayagana wada xaaraam noqdaan famaa baaluka way ka xun yihiin marka yani dadka keli oo hadda la sugaya oo dadkaas tulaabu cilmiga ah oo masaajidka wax ka baranaya waxaa la rabaa suuqa saas u dhalan rogman annagoo aan iska sixin ilaahay farajka sugi mayn marka in wixii lasoo saxaa la rabaa waxaan kale waa iska hagaagaya markaad fiiri suuqa waxa yaala ninka qoriga haysta hallina wooga oo xoola xoog ugu qaadanaya hal qofay dhibkiisa ku soogan tahay laakiin ninkii ummaddii oo dhan balaayo inay jiro iyo dhimasho u keenta ku dhex faafinay kaasaa ugu daran marka dadka in loo nasiixeeyo wacyiga la fidiyo waraaqa dadka loo qoro dadka loo sheego ninkii calaa bayina dadka kaloo wanaagsan ilaahay ka cabsadaan taas unbaa wax looga bixi karaa marka aniga waxaan leeyahay haddaanan arrintaas aan iska qabanin wax noo hagaagaya mala xaqiiqada jirta saas weeyaan haddii kale waxaa weeyaan sidaanaad ku joogaysaa waxbaa inaad aad faraj aad ku heshid abadan ma dhici karaysa adiga isasax haddaad doonaysa guul inaad gaarto marka eh, waxyaalaha la xarimay waxaa ka mid a eh, tasriya xoolihii oo la gaaxiya xaddeed xadiidka uu nagu sheegay waxataan hore usoo sheegnay beeca waxyaalaha aan bannaanayn neef aadan rabin inaad gadatid inaad dadkii aada beeci ku saramaris mamnuuc waad macnaaad ku fullistid oo kale waa la diidan yahi marka eh, runtii markii suuqa lagaaga hadlo waxa yaallo min alifihi ilaa yaa'ihi waxaad arkaysaa mujtamac ooba yani aada moodaa nin kastaba dadkaan ilaahay xaggiisa unbay ka nool yihiin mooye nin kastaba shabaq buu u dhigtay waxa weji kastabaa iska ahaatay marka taas waa laga fiican yahay dadka culammada ama dulaabu cilmiga ana intay masaa-ishaas macnaha aan lahayn habeen iyo maalin ay ku qaylin lahaayeen mujtamacaan baaba-ay oo waxba ka ogeen waxa loo sheego masaa-ishaasaa u baahan in laga hadlo ee dadka la fahamsiiyo khayrkeedana taasay ku jirtaa mas'alaba aan joogin maanta inaan ka muranno waxaasna aan dhaka inaa ka qabsanno waxa weeyaan aada bay u foolxuntay markaa dad yahaw inaan in ilaahay ka cabsanno dadkana wax la gaarsiiye nin kastaba aniga naftayda ha isku dhihin liannahu adiga haddaad tidhaahdo mujtamacaasaad ku xiran tahay adiga kaligaa ma noolaan karays marka mujtamaci waa inad waa inad u carartaa wixii wax yani ka qaban laha marka nas'al allaha tacaala tawfiiq ayb marka waqadaa ana alkharaaja bidamaan waa soo sharaxna fa kaana macquulan waxaa la caqli oo la fahmay fi lkharaaju bidamaani inuu kharaajka damaan yahay annii ida btactu haddaan iibsada cabdan adoon oo fa akhadtu lahu aad ii soo qabto kharaajan shaqo oo ujro ah uma dahartu minhu ay ii muuqato calaa caybin ay iiga muuqato yakuunu lii waxaa ii sugnaaday radduhu inaan addoonkaas ceebtii markay ii muuqatay aan iska celiyo famaa akhadtu waxaan qaatay oo min alkharaaji eh, ujradii ama shaqadu ii qabtay walcabdu walxaal alcabdu fii mulkii addoonkana milkigii uu ku sugan yahay fa fiihi khaslataani laba khaslaa ku jirto ixdaahumaa annahu lam yakun ma ahayn addoonkaas markuu shaqada ii qabanay fii milki lbaayici ninkii aan ka soo gatay horta milkiisa kuma jirin walam yakun lahu lilkharaaji xoolahaas ii shaqayne xisatun qayb kuma lehenoo min athamani ah addoonkaa markii la gaday lacagta uu shaqay doono qiimihii kuma jirin boqol kun baan ku gatay laakiin labaatankan kun uu shaqeey aniga markaan haystay intayna ceebta ii muuqanin beeca kuma dhex jirna gadaal bay ka timid buu leeyahay ayib wlukhraa mida kale annahaa ay annahu inuu yidhaahdo ahayd fii milki ama annahaa xisadaas fii milkii bay ku dhacday xisada uu macnaha shaqeeyey ama ujradaas uu shaqeeyey fii mulkii wa fi lwaqti buu u shaqeey buu leeyahay aladii waktigoo kharaja fiihi lcabdu addoonkii uu ka baxay min damaani baayicihi ninkii gaday damaankiisa uu ka baxay anaa ka soo wareegsaday hadduu dhiman lahay ilaa damaani buu usoo wareegsaday horyaan usoo shara fa kaana alcabdu wuxuu ahaan lahay low maata hadduu dhiman lahay maata min maali maalkaygu iga dhiman lahay wa fii milkiibuu ku dhiman lahay walow shitu haddaan doonane xabastuu bicaybihi ceebtiisaan ku haysan lahay fakadalika alkharaaju shaqadu qabtayna waa sidaas tafsiirkan waxaa weeyaan naguma cusbo musanifka hadda fasira annaga hore baan usoo sheegay wuxuu leeyahay kharaajka macnihiisa waa la fahamsan yahay oo waa maxay wax kalena waa looga qiyaas qaadan karaa lacagtaas addoonka uu shaqeeyey markuu shaqaynaya anoo oo mushtar oo wax gatay buu horta milkiyga ku shaqeeyey waa qeyb midda kale hadduu dhiman lahay intuun ceebtaas aniga aan ku arkin anuu iga dhiman lahay marka saas hadday tahay wax allaale wuxuu shaqeeya anaa iska leh lafihiisana ninkii horaa iska leh dhib haddaadan u geysanin lafihiis aduu celinay wuxuu ka shaqeyn waa reebanaysaa laakiin maxaa loo dhihi waayey neefkii markaan la gaaxiyey caanihii laga maalay maxaa loo maxaa loo leeyahay saaca min tamrin ha loo celiyo oo loo dhihi waayo sidii addoonka lacagta u shaqaysta aanu haysan jiray kanna ha layska haystay waxba aan la bedelin maxaa loo dhihi waayo taasuu musanif ula jeedaa faqulnaa waxaan idhi bilqiyaasi calaa xadiidi alkharaaju bidamaan xadiidkaas macnihiisa waan fahamnay wax badan aan ugu qiyaas qaadanay buu leeyahay oo faqulnaa waxaan idhi kullu maa kharaja wixii ka soo baxa min hamari xaa'idin beertii himaarteedii ishtaraytuhu aan gatay xaa'idka waa beertimireed baa layidhahdo beerta geedaha waaweyn aw waladi maashiyatin maashiyadii xoolihii waladkii ay dhaleen aw jaariyatin waladi jaariyatin addoontii canugay dhashay jaariyadoo ishtaraytuha aan gatay fa huwa midkaasoo dhan milu lkharaaji waay addoonkii wuxuu shaqeeyey iila mid yihiin liannahu xadaa wuxuu ku soo diriyey fii mulki mushtariih ninkii iibsaday mulkigiisa uu ku yimiday laa fii mulki baayicihi marka kaas maadaama macnihiisa aan fahamnay waxaasoo dhan aan ugu qiyaas qaadanay buu yidhi ayib wa qulnaa fi lmasaraati middii la gaaxiyey waxaan iriyey itibaacan liamri rasuuli illaah oo neefkii la gaaxiyey caanihii aan ka lisannay waxaan leenahay saaca loo celinaya ee waxba eber lama dhigayo nebigaas sidaas xukmiyey walam naqis calayhi wax kalena uu qiyaas qaadan mayno wadaalika midkaas anna safqata gorgoradii waqacad way dhacdo calaa shaatin bay ku dhacday bicayniha fiihaa shaatadaas labanun ay ku sugan tahay caano maxbuusun la xabisay muqayabu lmacnaa waalqiimati macnahoodii intay leegyihiin baa aan la ogeyn ayib wuxuu leeyahay xoolaha la gaaxiyey caanahooda waxaa saac loogu celinaya horta nebiga amarkiisa waayo midda kale waxay addoonka ka duwan tahay markii neefkaan la gadaayo candhadaan weyn dowr bay ku lahayd qiimaheeda oo neefkaan cadhadaan adduwadan aansu wadan lahayn lacagtaa ma goy lahayn lacagtaas badan waxaa loo siiyey cadhadaan marka waxaa weeyaan lahaa xisatun min athaman yacni qayb bay ku leedahay lacagta lagu gaday baa cadhadaan qaybay ku soo aaday laakiin addoonka asoo gacno laalaadaa lagu keenay markaabaad gadatay asagaa markaa kadib shaqo sameeyey shaqadaas lamid maaha midaan kale marka kana sideeda loogu camalfalaa midaana sideeda loogu camalfalaa waqulnaa waxaan ili fi lmusaraat musaraati midii la gaaxiyey waan ku xukumaynaa in saa la celiya itibaacan liamri rasuulillaahi walam naqis calayhi uma qiyaas qaadanayno wax kale sidiin kharaajka wax kale ugu qiyaas qaadanay wadaalika ana safqata gorgoradii ama beecintii waqacat calaa shaatin bay ku dhacday bicaynaha yani caynteeda fiihaa labanun uu ku sugan yahay maxbuusun la xabisay oo cadhadeeda ku jiro muqayabu lmacnaa waalqiima macnaha macnaha waa intuu la eg yahay lama yaqaano cadhada caanaha ku jiro iyo qiimaha ay goy lahaayeen lama ogo ayib marka sidaa daraaddeed nebiga wuxuu yihi hal saacli ha laga bixiyo meesha ugu dhexdhexaada laga soo qaado wanaxnu nuxiidu annaga waxaan ognahoon oon cilmigayna ku koobi karnaa ana labana alibili waalghanami geela caanihiisa iyo ghanamka yakhtalifu waa iskhilaafay laba meelba waa isku khilaafaya min xayu lkamiya badnaanshada iyo yaraanta waa isku khilaafa min xayu dhowq iyo nafci ahaanna waa isku khilaafsan yahay maca dalika nebigu wuxuu yihi mid kastaba hal saac min tamrin lala celinay markaasaa waxaanu leenahay itibaaca liamri rasuuli اllah wanaxnu nuxiidu waxaan koobaynaa ana labana اlibili wاlhanami yakhtalifu waalbaanu kuli waaxidin minhumaa mid kasta oo ayay ka mida ah caanahooda yakhtalifu falamaa qadaa fiihi rasuulu اllahi markuu ku xukmiyey bishayin muaqatin shay la qadaray wahuwa saacun min tamrin weeyaane qulnaa bihi xukumkaasaa niriya itibaacan liamri rasuuli اllah oo dhihi mayno caanihii geele iyo caanihii loodi iyo waa kala badan yihiine maxaa sidoo hal meel la isugu xugmay dhihi mayno maxaa yeelay nebiga kama qarsoonayn in iskhilaafsan yihiin xagga bannaan iyo yaraan macaan iyo xumaan hadduuba asiga kala bixin annagana kala bixi mayna buuli qaala wuxuu ihi markaan falow ishtaraa rajulun hadduu gato shaatan musaraatan neef oo ri ah oo la gaaxiyey oo faxalabaha ou listo uma radiyaha ou ku raali noqdo bacda alcilmi bicaybi tasriyati gaaxinta ceybteeda markuu lisay maalinkii labaad lismadii kale markii la gaarou ogaaday lismadii hore inay gaaxin ahayd markaasuu yidhi waxay ahaatay baa iskaad ku qaadana waa qaata fa amsakahaa shahran bil bou haystay xalabaha ou lisay bildhamuu iska lisanaya uma dahara minhaa waxaa ugu muuqday calaa caybin ceeb kala haddana uu ka arkay ceebkoo dallasahu ou qariyey lahu lilmushtari ou ku qariyey albaayicu ninkii waxgaday uu qariyey ceebkaasoo gayri tasriya aan gaaxinta ahayn kaana lahu ninkii waxau leeyahay radduhaa neefkaas inuu iska celiyo wa kaana lahu labanu bou leeyahay caanihi biayri shayin wax la-aan buu ku leeyahay bimansilati alkharaaji addoonka wuxuu shaqaynayay la mid yihiin liannahu labankaas lam yaqa calayhi kuma dhici safqatu lbayci beyca gorgoradiisa wainamaa huwa xaadidun wuxuu soo diriyey fii milki lmushtari ninka wax gatay milkigiisa wa kaana calayhi waxaa korkiisa an yarudda inuu celiyo neefkii fii akhada wuxuu qaatay oo min labani tasriyati gaaxintii caanaheedii ah saacan min tamrin uu celiyo kamaa qadaa bihi rasuul lahi si uu xukmay tanna aada bay isaga waadix tahay maalan wuxuu leeya neef geel ka soo qaado ama neef ari ahaad iibsatay waa la gaaxiyey markaad ogaatood listay maalinkii labaad in la gaaxiyaad ogeed sidii baad ku qaadatay markaad listaa tiri sideedaan ku qaadana in lasoo gaaxay waa ogyahay xaq waan u leeyahay inaan celiya laagsaanan ku aqbalay waa aqbash hal bil baad iska lisanaysa markaasaa waxaa soo baxay neefkii ceeb horo ou ninkii baayic ahaa kaa gaday uu ogaay adigoo mushtarkana uu kaa qariyey ceebtii baa haddana ceeb kalaa kuu soo baxday markaasaa tiri aniga waan celinaa neefkaan gaaxintii ceebtii ahayd waan aqbalee laakiin ceebtaan ayada aan ku celinay neefkii baad celisay marka laba shay baad samaysay caanihii gaaxda ahayd ee maalinkii neefkaan la gadayay qiimihiisa dowr ku lahayd waad lisato adaa isticmaasha bishaan dhanna waad lisanaysa marka maxaad la celinay neefki waaba celisay lacagtaadina waa lagu siiyey maxaad caanihii ka celinay marka caanihii waa la kala qaadaa buu leeyahay musanifka caanihii gaaxda ahay ee maalinkii neefkan la beecinay candhadiisa ka muuqatay sidii nebiga uu yidhi saac min tamrinaa lala celinaa kaas asiga waa la bixina caanihii ka soo haray oo bishaa dhan laga lisaay aniga milkigaygu u ahay markaas ceebta intuusan ii muuqanin waxay la mid tahay addoonkii ii shaqaynay oo markaan iska celiyeen lacagtuu ii shaqeey aan kala reebtay ay la mid tahay neefkan hadduu dhiman lahay anuu iga dhiman lahay inta calafkiisa iyo wixiisa anaa siisanay caanihiisa anaa leh kuwii maalinkii uu baayaca ninka wax iga gaday oo wax ka ogayo cadhada ku taagnaay kuwaas bedelkoodii hal saac min tamrin an bas intaas marka caanihii dambena kharaajkaa looga qiyaas qaatay midii hore nebiga sunnadiisa loo qaatay labadiiba labadiiaa loo kala marsi taasuu u jeeda qaala wuxuu ihi falow ishtaraa rajulu hadduu gato shaatan musaraatan la gaaxiyey oo fa xalabaha aw listo uma radiyaha bacda alcilmi bicaybi tasriya ou ku raali noqdo fa amsakaha ou haysta shahran bil xalabaha aw liso uma dahara minha uga muuqdo calaa caybin ceebkoo dallasa lahu lbaa'icu ninkii mushtarkaah ninka baa'icu u qariyey ceebtoo kayr tasriya yani bayna sifa walmawsuuf lakala geey calaa caybin ceebtoo kayri tasriya saasuwa ceebtaasoo kayri tasriya ah aanan ahayn macnaha gaaxinta aan ahayn kaana lahu mushtarki wuxuu leey wax gatay radduhaa inuu iska celiyo wa kaana lahu labanu buu leeyahy caanihii bisha laga lisayna waa leeyahay bikayri shayin iyadoo la leeyahay bimansilati alkharaaj addoonku wuxuu shaqaynaa buu leeyahay liannahu caanahaas lam yaqa calayhi safqat lbayc markii la gaday ma joogin kadib ay neefkan ku soo dhaceen wa inamaa huwa xaadiun waxay ku yimideen fii mulki lmushtari ninkaa wax gatay mulkigiisa wa kaana calayhi korkiisa ninkaa waxaa eh an yarudda inuu celiyo fii maa akhada wuxuu qaatay oo min labani tasriya gaaxintii caanahoodii inuu celiyaa waajib ah muxuu celinaya saacan min tamrin laban tasriya ou qaatay caanihii maalinkii hore ku taagnay bedelkoodii saacan min tamri inuu celiyaa waajibe kamaa qadaa bihi rasuulu llahi si uu xukmiyey fanakuunu waxaan ahaanaynaa buu yuri musanifka qad qulnaa inaan nidhaahdo fii labani tasriya caanihii la gaaxiyey khabaran nebiga khabarkiisaan qaadan wa fi labani caanihiina waxaan yidhi bacda tasriyati gaaxinti kadib yimidne qiyaasan cala alkharaaju bidamaani aan ugu qiyaasanayna marka wuxuu leeyahay mid kastaba meeshiisa yaan marsiinay sidaasaa yaqaan fikiga wanaagiisa uu yahay ayib walabanu tasriya caanaha gaaxinta e mufaariqun wuxuu khilaafsan yaho manaa ka duwan yahay lilabani alxaadii bacdahu labankii caanihii gadaashiis yimid waa ka duwan yahay liannahu labanka tasriyada ah waqaعad عalayhi safqaة اlbeyc markii neefkaa la gorgorinay ama lala beectamayy uu joogay wاllabanu bacdahu caanihii bisha ka dambay laga lisanayne xaadiثun fii milki اlmushtari ninkaan wax gatay milkiisa ku yimideen lam taqa calayhi sifqaة اlbeyc markii la iibinay gorgorada wax kagama jirin wabitaali ninkii baayica haddii loo celina wax kuma lah ayb fain qaala qaa'ilu hadduu yidhaahdo wayakuunu amrun waaxidun yu'khadu min wajayn maxay noqonaysaa hal amar caanihii oon laba weji ka dhignay sidaas baad u jeeddaa imaamu shaaficiyow u dhammaynta hadalkiisaas miya fa in qaala qaa'ilun wayakuunu amrun baa ahaanaya waaxidun keli ah yu'khadu min wajhayni laba weji lagu qaadanayo qiila lahu nacam sidaasay ahaanaysaa baa layidhi idaa jamaca amrayni hadduu jumciyo mukhtalifayn iskhilaafsan aw umuura mukhtalifatan ama umuur iskhilaafsan hadday dhacdo mid kastaba midka kan lama dul saaraya xukumkiisa gooniya la siinaya fain qaala hadduu yidhaahdo famahil igu mihaali min dalika shay-an igu mihaali gayra hada miaalkii baa batay wuxuu li midan midkaaseen igu mihaali qultu waxaan idhi buu leeyahay almar'atu tablugu wafaatu zawjiha kitaabkan hadda waxaa weeyaan dadka hore hore kutubaheeda faa ay leeyihiin amhilada yaa ka badan qawaacidda baynamaa fiqiga ama kutubta kale naxwada waxay ahaato muta tacriif iyo shuruud bas yaa laga yaabaa haddii liiraa ninkaan mihaal ka bixi qaacidadan ama waxaan inuusan garanayn oy u baahan tahay in shuruuxdii hawaamishtii laga fiiriyo baynamaa musanifkana hal qaacido toban mihaal kuu siinaya marka waxaad noqonaysaa waxaa lagu siinaya saaad u adeegsan kartid markaa wixii ka dambeeya qaacidadaas hadda fiiri alkharaaju bidamaan fahmigeedaa waxay nagu ahayd wax aada u culus heer hadda waxaan gaarnay inaan ku qiyaas qaadan karno waxyaalo badan oo dhan qofkii marka waxaa weeya fiqi ahaanta saas uu dhismi karaa markii yani amilada loo badiyo qultu waxaan idhi almar'atu naagti yaa ka mid ah eh. tabluguhaa ay soo gaarayso wafaatu zawjihaa wafaatu zawjihaa ninkeeda inuu dhintay fatactaddu marka way ciddo tirsanaysaa uma tatasawaju way guursanaysaa wayadkhulu biha azawju zawjkii baa haddana zawjkan dambo yaa dukuula u tagaya macnaha waa naagaysanaya naagtaas marka fayadharu zawjuha alwalu xayan oo kale meesha uu qadano waa laga fahmaa ee qisadaa laga fahmaya markii naagtii waxaa li ninkaada waa dhintay waa cida tirsata nin kalea guursaday guriga geys waa jimaac markaas kadib baa waxaa haddana u timiday in hadalkii uusan jiro ninkeeda noolyahay maxaa la samaynayaa lahaa naagtii waxay leedahay asadaaqu ninkan dambo waxay ku leedahay horta maharkeeda wacalayha alciddatu ninkeedii hore saay u noqoto waa ciddo tirsanay liannahu raximkiaa la diidayaa in ninkaanu xalay ka tegin naagkii ninkii nin kale inuu tago wa calayha alciddatu markaan inay ciddo tirsato oo haddii ciddadan waxa weeyaan in haddii aayaysan tahay haddii xeyd qabto sidii unbaa loo kala qaaday walwaladu canugii ninkaan dambe u dhashani laaxiqun ninkaanu haleelayaho asaa dhalay ninkaan dambo walaa xadda calaa waaxidin minhumaa labadaan dambe oo isguursato ninkii naagteene laguma xad laguma dhufanayo dad izinaysa lagama soo qaaday oo waxaa weeyaan yani garbaashi midna ma lah wa yufaraqu baynahumaa marka waana la kala geynaya walaa yatawaarahaani hadday midkooda u dhintana isma dhaxlayaan wa takuunu lfurqatu kalageyntana waxay ahaanaysaa faskan kalageyn bilaa alaaqi ayib marka ninkan dambo asiga cudur buu leeyahay naagti ninkeeda waa dhintay dadkii dhan waa cidi tirsatay ninkii waa guursaday ilmaay u dhashay ninkii hore hadduu yimaado ilmihiisaan dambe ninkan waa wadanaa naagtaa maharkeedii waa la siinaya liannahu farjigeeda buu xalishay ciddadii baa la samaynayaa waana nikaaxoodana waa la fasakhayaa alaaq maaha liannahu alaaq inuusan jirin baa caddaad waa la fasakhaya marka xukumkaas asigaa laba weji baa lagaaga keenayaa fiir waa iska waadix weeyaan waladkin in heblow baa laleeyahay liannahu markii uu caloosha uu gelay ama loo tegay walad sharciyaysan buu ahay daahirka annaga noo muuqdo sidaasuu walad xalaal u yahay hooyana way u tahay ayada ninkaana aabba waa u yahay nikaaxina wax kama soo jiraan baa laga dhigay liannahu tabayana lanaa bulaanu sidaasaa lagu socodsiiy baa leyii marka fiirisee laba xukum loo siinayo markaan yuxkamu lahu waa loo xukminayaa ninkaas naagtaas id kaana daahiruhu waxau ahay nikaaxan damba daahirkiisa xalaalan markuu ahay eh, xukma alxalaali baa loo xukumaya yuxkamu lahu waxaa loo xukminayaa xukma alxalaali id kaana daahiruhu xalaalan daahirkiisaa xalaal ahay sidaasa xalaal loogu xukmiya fii hubuuti sadaaqi maharka sugnaashadiisa iyo walciddati wa fii hubuuti lciddati calayha naagta ciddadii oo tirsato iyo wa lwaladi waladka oo asiga lagmacnaha eh, loo abtiriyo iyo wa dar-i lxaddi laga reebo macnaha eh, zinadii looma garbaasha zinaad gasha lama dhahayo ayb intaas waxaa loo qaaday waa hal xugum wanaagaa loola dhaqmay liannahu sidaasaa noo muuqata wa xukima calayhi ninkii dambe waxaa waxaasna lagu xukumay oo naagtii baa laga qaaday waxaanoo dhan baa laga sameeyey id kaana xaraaman markuu ahaay fi lbaaini sida hoose xukma alxaraami baa loogu xukmiyey oo marka la kala geynaa waxaa noo caddaatay inay isku tagoodaan annaga unbay naga qarseerada nikaax jira inuusan ahayn marka daahirka waa sidaas laakiin baainka oo noo cadaada waxay ahayd nikaaxan inuusan jirin marka xukma albaaini markuu cadaaday baan kii horeo saxdaan u noqonay buu leeyahy wa xukima calayhi waxaa loogu xukmiyey ninkaan xukma alxaraami id kaana xaraaman fi lbaaini oo see loogu xukmiyey fii an laa yuqara calayh nikaaxan dambe lama sugay oo waxaa laleeyahay nikaaxan dambe aniga xalaal baan ku nikaaxsaday waxayga shuruuday oobsantihin waaa leeyahy waxaa noo caddaatay wixii naga qarsoonaay nikaaxaada inuusan jirin marka nikaaxa laguma sugayo laa yuqara caleyh ayib walaa yaxilu lahu ninkaas uma xalaal aha isaabatuhaa naagtii inuu u tago bidalika nikaaxi idaa calima bihi hadday arrintaas ogaadaan mar damba jimaacu lama tegi karayo hadduu mar damba soo ogo u tago waa la garbaashaya markaan ama waaba dilidba walaa yatawaarahaani ismaan dhexlayaan maayo nin inaag isumaba aho markaan ninkii hore iyo ninkaa iyo naagtaan isdhexlaya kan damba wax kuma jiro walaa yakuunu lfasqu alaaqan mana ahaanayo ee fasqi weeyaan liannahaa laysat bizawjatin zawjadiisa maba ahaba walidaalika alaaq maba u baahna buu leeyahay marka waxay noqotay halkii naag marna nikaaxeeda dhinac laga ansixiyey waa intayna arrinta noo caddaanin markay noo caddaatayna la buriyey ee wixii ka dambay si kale loola dhaqmay wixii ka horrayna si kalea loola dhaqmay marka waa hal shay oo laba weji leh caanihiina labadaas weji bay leeyihiin buu leeyahay walihaadaa midkan wuxuu leeyahay ashbaahun waxyaalo badan oo shabaha oo ay ka mid tahay milu lmar'ati naagtii oo kale tankixu fii ciddatiha naagtii ayadoo cidda ku jirta la nikaaxsado sidaasay la mid tahay oo nikaaxii markay noo caddaatay inay cidda ku dhacday waa la burinaa markii hore inaga qarsooneedna waa la ansixinaa markii noo caddaatayna waa la burinaya qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu lkhtilaafi hadda qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu lkhtilaafi in la yidhaha ma aha liannahu baabkaas musanifka ma uusan ku qorin abwaabtan laga soo bilaabo qiyaaska ilaa kitaabka aakhirkiisa laga gaaro gebigood waxay ka hadlayaan qiyaas iyo ijtihaad weeyaan marka abwaabtan wuxuu leeyahay musanifka qaarkeed asigaa ninka muxaqiqa ah ama shaarixa ah iyo abwaabta qaarkeed iska qoray markuu arkay qeybtan eh, ka dambayso inay mawduucan ku tacalluqdo walidaalika wuxuu geliyay bayna qowsayn oo ah macnaheedii lafdigan oo baabulikhtilaaf ah kitaabka ka mid ma aha anigaa ku dheeray buu leeyay ama bacda nusakh baa saas lagu qoray marka qiyaasan waxaa qaala lmusanifu qaala fainii ajidu ahlilcilmi in laga bilaabo baabu asiga ma dhihi ayb laakiin mahmaa yakun ilmru waxa weeyaan waxaa laga hadlayana ikhtilaafka waayo ikhtilaafka sidiisaba khilaaf buu ka yimi khilaafka sidiisana waxa weeyaan sidii cabdullaahi ibnu mascuud uu yidhi alkhilaafu kulluhu shar wax kastaba ha ahaadee khilaaf in laga fogaada yaa fiican haddana waa sii kala yahay waxa weeyaan haddii uu dad muslimiin uu yahay waa kasii dembi dhariya nusuusta khilaafka iyo xumaantiisa nooga hadlayso ama ha ahaato umamtii hore wax ka dhexdhacay ee noogala sheegay ay ku dhibaato ku gaarto ama waxa annaga noola digayo oo aayaad annaga na khuseeya ha ahaato waxaa laga yaabaa inay ka badan tahay aayaadka axkaamta ilaahi subxaanahu wa tacaala ou nooga hadlay taasna marka waxay tusinaysaa waxa khilaafka la yidhaahdo dhibkiisa ou u leeyahay gaar ahaan dadka muslimiinta ah walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam muslimiinta wuxuu ku tilmaamay qofkii jirkiisa wax ka mid ah marka ma dhici kartaa oo ma suurogeli kartaa qofkii inuu jismigiisii adiga gacantaadii inay gacanta kale la dagaashama suurogeli kartaa haddayna saas suurogeli ahayn sidaasaa habboon muslimiinta inay ahaadaan adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin muxamadu rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau على lkufaari ruxamaau baynahum marka nusuustaas markaad u fiirisid ma bannaano bal min usuuli diin bay ka mid tahay muslimiinta kelimadooda iswaafaqdo waxa asalka maa huwa macluum min addiini bidaruura ay ka mid tahay ayib marka khilaafkaas ha jaanib siyaasi ah jaanib caqadi ah culammadii keli a waxaa loo helay mubarir hadduu khilaafka uu yahay khilaaf farci ah oo masaa'il fiqhiya ku saabsan ilaan waxaa weeyaan xadiidkan isnaadkiisa aniga wuxuu iila muuqdaa ninkan daciif inuu yahay wabittaali laa axtaju bi araawi haddaan idhaahdo markaan fiiriyey tarjamadiisa inuu daciif yahay iila muuqata adigana nin xadiidkiisa la qaada kara inuu yahay aa kuu muuqatay marka iskhilaafkeenna raawigaas aan isku khilaafno waxaa ka dhalan kara xukumkii xadiidkaas uu ku tusiyey inaan isku khilaafno waa sida laakiin wixii ka soo haray sida nebigu yihi almuslimuuna yadun calaa man siwaahu dadka muslimiinta ah waxa weeyaan hal gacan bay u yihiin markii dadka loo fiiriyo markaa jaanibkii caqiidada in laisku khilaafo ma bannaano liannahu kitaabkii sunnadii asal u ah waxaan isku khilaafnay salafkii a'immadii waaweynay oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay ka yidhaahdeen mas'aladaas inaan ku reebtoonayaa waajiba ah. taa marka agga looga soo baxa jaanibkii siyaasiga sidaas oo kale waay waxaa waajibka ninka muslimka ah ninka walaalkiis inuu la mowqif yahay haddii maanta laba dowlad mid muslimad iyo mid gaala ay dagaal dhex marto dadka muslimiintaa inay walaalahoodaas ay ayidaan fikrad ra'yi taageero awood waxay kale inay ka bixiyaanaa waajib ku ah marka waxa weeyaan khilaafka waxaad moodaa in annaga maanta ninnaga ogaal badan uusan jirin khilaafka markuu yimaada dhibaatada mujtamaca uu yeeshan karo soomaaliyiinta uma baahna in loo fasiro liannahu waxaa weeye annagaa soo taabanay maadaama aan iskhilaafnay nin kastoo zaciim zaciime qabiilo kasta gooni ay isu istaagtay dhibaatada aan hayno khilaafka macnihiisa oo noogala digaya sida tan waay marka waxbaa dadba ku dhex dhexdooda farii kaga gubata maba u baahna cid ii sharax ina tiraa marka ilaahay markuu leeyahay walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu hore inaan ka ogaano macnihii noogala reebay inaan garanno weeyaan marka waxaa lamida sidaas oo kale waxba aan dhaamin yani waxaa laga yaabaa maanta markii dadkii siyaasiyiinta ahay isu khilaafeen ama qabiilo ama xisbi shabaabtii islaamka sheegana iyagana waxay magacyaal ay la baxeen bay isku khilaafeen oo laga yaaba ninkaan ninkaas kale maadaama asigaa asjamaacadiisa ka mid ahayn mujarad ninkaan wax kale kuma nacaya ninkaan jamaacadiisa u ka mid ahayn uba ku nacayaaba yani waxa la ogyahayna waxa weeyaan runta lagama raystaa la yidhaahday waxaa la yidhaahda islaamka alwalaa walbaraa macnaheedu waxa weeyaan ninkaan walaalkaa ah cid kastaba ha ahaado in intii taqwadiisii cabsidiisa ay la egtahay aad jeceshaa la raba marka ninkan haddaad jeclaatid walow kaana faasiqan liannahu min jamaacatika ninkaana aada nacdid liannahu laysa min jamaacatika walow kaana min adqa annaasi way ka baxday diintii baabkeeda way ka baxday xaqiiqadii waxa weeyaan haddaad iimaankan dhab uu kaa yahay dadka inaad iimaankaas ku qadari sidaa lagaa rabo qofkaas iimaankiisa oo weyn yahay kale sidii ilaahay ina akramakum cinda allahi adqaakum uu yidhi adigana mu'min marka tahay inaad dadka ku qadaris iimaankaasa la raba laakiin dadkii haddaan magaca adiga la baxdid aniga magacaan la baxa ninkaa magacaw la baxa nin kastaba hadafkiisa gooni u yahay ninkaaska dhib iyo dheeftiisaba ay ku qusayninba taas waxaa weeyaan dhibaatada caalamulislaami ina haysatay ka mid tahay laga yaabee in ay tahay takhdiid annaga noola dejiyey liannahu laa yucqal baled kastaba in nafsa aljamaacaad laga helo sidii ay isaga hortaagan yihiin oo middaan markii wax sheegata dan kale ay ku beeniyso le islaamka waxaas ma qabo tafriiq kalimati lmuslimiin dhibaatadeeda taasay leedahay marka mushkilada ugu weyn waxa weeyaan ninkan shabaabka oo jamaaca alfulaaniya ama kan ka mid ah waxaa laga yaabaa maanta waa jeclaan laha islaamka inuu adeego laakiin dad baa waxaa laga yaabaa macno gaar ahbu ku shubanaya qofkaan waa lagaga horey jamaacadan loogu yeeray waxaa layidhi khayrka oo dhan meeshaana laga gaari karaa waxaan kale maba jiraanba dadkii kale ceebtooda iyo dhibkooda madaxa looga shubay wax kaloo maqnayeenana maba lahabo marka wuxu buu arkaaba walaalnimo u kaalmaysta iska dhaafay inuu cadow islaamka ay nimankan u yihiin waxa la iska dhaadhici waxaasaa ka mida eh. laakiin adiga markaa xaggaa iska dhigtid ninkan walaalkaa oo magac kasta ha yeeshtee muslim ma yahay nin taqia ma yahay intaas haddii laga helo waxaa waajibkuga inaad jeclaatid ma aha inaad dhibkaada ka reebatid keli ma aha waa inaad jeclaatid wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilahi macnaheeda saas wa laa lijamaaca fulaaniya walaa limaslaxa fulaaniya walaa lifulaan ma aha marka yani waxaad moodaa xaggii diintana waagii hore waxaa weeyaan jamaacaad baa loo qaybsamay muslimiinta markii ay qarni athaani alhijri ay bilaabeen haadaa jahmi ninkaan muctasili ninkaan fulaan ninkaan qadari ninkaan shiica kan khawaarij waxaasaa loo qaybsamay markii laga soo gudbay fiqhi baa lasoo bilaabay fiqigoo arrintiisa iska sahlanoodoo masaa'il fiqiya ay tahay yaa waxaa laga dhigay shay usuul ah heer ay gaartay ninka xanafiga ee gabar shaaficiyad ma guursan kara qole ay yidhaahdeen bimathaabati imra'ati nasraaniya oo kale ha laga dhigo wax kale looma haya isku guursan kareen laakiin naag nasraaniya aan ninka naag heer xun bay gaartay khilaafkaas iska maqbuul ahay laakiin waay waxay noqotay baabkii bay ka baxday waa laga soo gudbay isticmaar baa caalamka islaamiga qabsaday wixii dhammaa waaba la baabi'iba islaamka gadaal baa loo dhigay dadkii markii soo baraarugeen islaamkoodii xornimada la qaatay oo islaamkaa la raadi la yidhahdana bismi aljamaacaad baa lagu soo dhacay wixii hore waa la iloobay fiqi dhibaata male caqiidada wax isku haysta male wixii waxay noqdeen magac jamaacaad ay haddana waxaa weeyaan caalamulislaami hadda maanta tafriiqa ugu weyn oo shabaabta iltizaamka ah ay haysto waxa weeyaan intaas darsiga maanta wada dhegaysanaysaa laga yaabaa ninba ra'yi buu dhegbu wax ku maqla wax kastood u sheegta adigu kuma tirsano marka taas waxay noqonaysaa weligeed waxa weeyaan guul inaanan gaarin liannahu ilaahay eh, wuxuuna leeyahay walaa tanaasacu fatafshal fashalka hadda nooga weyn maxay tahay mujtamiciin oo saan u baaba'san intaasoo shababa ay ku dhex jirto maantana hal shay aan qabana wax isku waafaqi kara ma laha liannahu adigana usuul baad ka kacaysa anna usuul baan ka kacay ninkaana usuul ka kacaya maslaxadii guud baa ka tagtay marka waxaa aada u fool xun oo aniga aan aad mar kastaba u caabsadaa wa ana laa ubari'u nafsi qofkii inuu u moodo nin islaamka u shaqaynaya inuu yahay ee marka xaqiiqada ay tahay nin islaamka dhibkiisa ka shaqaynaya camalkaas isku hallaynaysay markaa meel kale u kaaga soo baxa wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun baa ilaahay qoomku yidhi wax weyn baas meel dhigaday wuxuu le nin daaci oo weyn baa tahay maadaama muslimiinta aad kala qaybiso waxaa laga yaabaa ilaahay agtiisa inaad meel kale wax kale ku xisaabsan tahay hadhow didaama markaad meeshii degtid waxaad malaynaysa waxaan inay kuu soo baxaan taas marka waxay u baahan tahay bal nusuusta sharciga islaamka ah ninka muslimka waxa lagu kala tegi karo iyo waxa laysugu imaan karo inad inla raajiciyo laakiin nin kastaba aniga taydaan wataa haddaad iigu timaadna ahla wasaana dalan kale waan kaaga tegaya waxa weeyaan aada bay u adag tahay caalamu islaami dhibaatada maanta haysato cadowgii oo dhan waa midaysan yahay cadowgii oo dhan waa midaysan yahay baynamaa muslimiintii qaybtii yareydoo shabaabka aheyd baa toban magac bay u qaybsan yihiin yacni wax aada ula yaabo weeyaan yacni waa wax aada loola yaabo liannahu dadkaas say ugu maqnaan guul waxay kaa jirtaa ilaa ay dadka muslimiinta ay ay midoobaan duwalan wa shucuuban hoostooda markay mideeyaan cadow markaasay waajihi karaan ilaahay wuxuu hi haddaan adinka hoostiinna aad ay hagaagsan tahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum wax dhib kor idinka yimaada idinma dhibayaa layidhi laakiin hoos markay ka hagaagsanta ay ka hagaagsaneen walaa tanaasacuu fatafshaluu marka ma dhici karto in aan umam kale aan qaabilno anigana goonigayga aan u qaabilo adigana aada gooni u qaabishi ninkaana aada qooni u qaabilo wax guul laga gaari maayo marka caalamulislaami annaga keligeen ma aha dhibaatada ka jirtaa sidaas nin kastaba gooni baa loo cunayaa maanta waxaan leenahay eh, dagaal waxaa iskula jira etoobiya itixaad baa masala calaa sabiili mihaal dadkii kale maba quseeyabo maba dan maba kala hadday khaldan yihiin walaalaheen aansaxna malo dhahay hadday gar leeyihiin aan ayidna ma la dhahaayo kaanaa umuurta mabana khusaysa dad gaar ahay khusaysa macnaha waa calaa sabiil mithaal uma jeedo shaksi goonigiisa laakiin haddii fulaan ku timaadana sidaasun bay ahaan lahayd ayadana marka inan islaamkiina aan sheeganayno oon saanna ugu rafaadayn ee haddana ay noqoto wixii waxaan saxnayn aada bay u dhibaato badan tahay xaqiiqada sida adigaad doontayna ma ahna meeshaan dawaabid iyo qawaacid baa jirto weligeed islaamka markay xataa u khilaafsanayn dadka muslimiinta ah muctasile iyo ashaacira iyo wax markay ahaan jireen kelimada guud iyo siyaasada guud oo kale waa ka midaysnaayeen jihaad bay wadageli jireen islaam iyo gaalay bay kala ahaayeen ayaga dhexdooda khilaafka agooni buu u ahay laakiin annaga keeni hadda wuxuu gaaray qof kastaba waxaa weeye wasiir alkhaarijiya linafsi wax kala maba ku xirna war arrintaana ila soo gudboonaata ila fiiriya ma ah marka arrinna waxaa lagu xallin karaa cilmi unbaa lagu xallin karaa haddii la raba ina guul laga gaaro in horta nusuustii iyo islaamkii diraasa lagu sameeyo wixii markaad garatid yaad kayrkaad u gudbi kartaa qofna waxaa weeyaan hadduusan tajarud iyo ilaahay dartiis wax u akrisanin cilmigaada dhan waxaa weeyaan eh, maadaama aad tahay meeshaasaan ka fiirsan hadduu wadaadkan soo marane ahlan wasahal haddii kale ima qusay reer bani israa'iila saas ahayd in uutiitum haadaa fakhuduuh wain lam tu'tawhu faxdaruu arrin horay ay meel usoo dhigteen waa nebi maxamed ula taga sidaan hadduu nagu soo waafaqana ka qaata hadduu idinka diido ka leexdana iska dhaaf waa arrin meel u taallo waay marka taas wax kuma socon karaan xaqiiqada marka la eega marka waxaan u jeedaa iyadoonba mujtamac kale wax loo qabto diin waxa loogu qabto ma ahna qofka naftiisa inuu dhibaato usoo jiido ma haboono waxaa u habboon war waxaan aad ku socoto jid sax waa wax in isweydiin eh, naftaada markaad la xisaabtatidna waad ogtahay waxa khalad iyo waxa oo saxa waa la kala garanay wanas'al allaha tacaala tawfiiq ayb qaala wuxuu ihi marka ninkii fainii ajidu ahla اlcilmi qadiima waxadiiثa mukhtalifiina fi bacdi umuurihim fahal yasacuhum dalika waxaa jira eh, xadiid dadka ay yidhaahdaan اkhtilaafu ummatii raxma hada laysa min xadiidi rasuuli اlahi sal اllahu alيه wasalam ka qaacida ahaan inaad u ogaatid waa wax jira ma ah laysa lahu sanad walaa nebigana ma dhihin ikhtilaafna raxmo noqon maayo waxaa weeyaan waa cadaab iyo shiqaaq buu keenaa taa iska idtoonow waxaa ku haray ilaahay qowlkiisa walaa yazaaluuna mukhtalifiina uu yidhi markaa walidalika khalaqahum walaa yazaaluuna mukhtalifiina wacalaa dalika khalaqahum macnaheedii saas waay macnaha dadkii ma dhacaysa koonkii oo dhan muslimiin wada noqonayaan oo gaalo waa laga helaya an taquuma alqiyaama ee taas maaha aayaddii ilaahayaa sheegay dadkii inay iskhilaafsananayaan ilaahay inuu waxnana amro ha iskhilaafina inuuna yidhaahdo haddana waxaa weeyaan weligiin bisheshiimaysin inuu hadda noo soo dejiya ma ah laakiin waxaa loo jeedaa gaalnimo iyo islaamnimo inay isku ma dhici karta gaal iyo muslim ma heshiin karaan weligoodba ikhtilaafka kaasaa loo jeedaa markaa iskhilaafana laleeyahayna dadka muslimiinta dhexdooda loo jeeda ee taas ma aha walaa yazaalu mukhtalifiina yani wiilkii aabiis waa iskhilaafayaan muslimiinta o dhan al ra isla keenaan maa yumkin hada caqligana keeni maayo marka waana iska caddahay laakiin dadka qaarkeed waxaa laga yaabaa isagoo dan marsiisanaya arrinta aan ku jirnay waa toosantahay ilaahay baaba saas yidhi marka anigi fulaan waa iskhilaafi karnaa la taas ma aha marka waxa ay day kaa galaan waa inaad u laabataa kutubta islaamka ayb qaala wuxuu ihi fa inii ajidu waxaan helayaa ahla alcilmi qadiiman wa xadiian dadkii cilmiga u saaxiibkahay horay iyo gadaal mukhtalifiina inay yihiin kuwa iskhilaafsan fii bacdi umuurihim amaryaalka qaarkood inay iskhilaafsan yihiin aan arkee fahal yasachum daalika midkaas ma u waasac noqon kartaa ma u bannaan tahay qaala wuxuu idhi imaamu shaafici faqultu lahu waxaanu idhi alikhtilaafu min wajhayn ikhtilaafku waa laba qayb axaduhumaa muxaramun midkood waa xaaraam walaa aqulu dalika fi laakhari imaamu shaafici nin daqiiqa ah weeyaan midka kale waa bannaan yahay ma dhihi laakiin wuxuu ihi mid horta waa muxaramu ma banaano waa noo imaan doona walaa aquulu dalika midkaasna dhihi maayo fi laakhari midka kale ma ma dhahayo sidaasoo kaleo muxaram u yahay laakiin waa bannaan yahayna kuma dhahayo macnihi saasu laakiin waxaa dhici karta daruuro inay keento buu ku leeyahay ayib qaala wuxuu ihi fama likhtilaafu lmuxaram ikhtilaafka xaaraamka muxuu yahay qultu waxaan idhi kullu maa aqaama allahu ilaahay wuxuu oogay bihi bisababihi alxujata fii kitaabihi ou ku oogay ou calaa lisaani nabiyihi nebigiisa lisaankiisa mansuusan kii la caday bayinan lam yaxila alikhtilaafu fiih inkaas laysku khilaafo ma bannaano liman calimahu ninkii ogaaday arrintaas kuma khilaafi karo yani waxaa weeyaan masaaishii oo caqiidada eed oo dhan waa mubayan in la isku khilaafo taas ma banaano ko ilaa ninkii isku khilaafay nin madmuum ah iyo nin musiib ah labadaas ay u kala baxayaan axkaamta naftigeeda tii daliil sariix a wadato oo ama qur'aan ama xadiid lagu cadayna in la isku khilaafo ma banaana buuri wamaa kaana min dalika wixii midaas ka mid ah oo nas uu ku soo arooray buu u ujeedaa sawaaء kaana aayata min kitaab الlah wa sunati rasuuli yaxtamilu ta'wiila in si loo fasirtana ay suuragal tahay oo wayudraku qiyaasan ama qiyaas lagu gaarayo oo fadahaba almuta'awilu ninkii fasirinaya ou u tago aw ilqaayisu ninkii wax qiyaasanay ilaa macnan hadduu u tago ou qaato macnaa u fahmo macnahoo yaxtamiluhu lkhabaru khabarka ou ixtimaali karo aw alqiyaasu qiyaaska uu ixtimaali karo wa wain khaalafahu fiihi gayruhu qof kalaba ha ku khilaafee lam aqul dhihi maayo inahu asaga yudayaqu calayhi midkaas waa lagu cariirinayaa diiqa alkhilaafi fi lmansuusi midkii la cadaysay loogu cariiriya kan loogu cariirinaa kuma dhahay laakiin ka naftigiisa qadra istitaacatika inaad ka digtoonaatid weeyaan inaadan qowl aan cid kaaga horayn aadan keenin laakiin ma aha kii oo kale lamid ma ah ayb wamaa kaana min dalika midkaa wixii ka mid yaxtamilu ta'wiila nas oo in si lagu fasiro macno badan in lagu fasiro suuragal ay tahay oo wayudriku qiyaasan ama qiyaas lagu haleelayo oo fadahaba almuta'awilu ninkii fasirinaya uu u tago aw ilqaayisu ninkii wax qiyaasanaya ilaa macnan ou qaato ou u tago macnahu yaxtamiluhu lkhabar khabarkaas macno uu ixtimaali karo aw ilqiyaasu qiyaaska uu ixtimaali karo hadduu macnahaas qaato wain khaalafahu fiihi gayruhu qofan asigeen baa ku khilaafee lam aqul lihi maayo inahu asaga yudayaqu calayhi waa lagu cariirinayaa diiq alkhilaafi fi lmansuusi diiqa alkhilaafi khilaafkiisu cariiri u ahay fi lmansuusi midkii la caday sousan khilaafkiisa u bannaanayn kan uma bannaana kuma dhahaya laakiin waa dhici kartaa in la isku khilaafo buuri qaala musanif ninkii tilmiidkii wuxuu ri fahal fii hada xujatun xuja ma leedahay tubayinu aad ku cadaynaysa farqa ka kala geyntiisa bayna alikhtilaafayn labadaas khilaaf inay jirto xujo aad ku caddaynaysa ma jirtaa buuri qultu waxaani qaala allahu ilaahi wuxuu ri fii dami اtafaruqi wma tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaaءathum اlbayina wamaa tafaraqa aladiina kuwa kalama tegin uutu lkitaaba la siiyey ilaa min bacdi maa jaaءathum اlbayina markay caddaynta u timid kadib bay iskhilaafeen baa layidhi khilaafkaasi wuxuu dhaliyey in ayagii dhammaa iyo umamtooda ay zuusho khilaafkii sidaasaa iska dhashay sidoo kuu imaan doonta nusuus badan waay marka qur-aanka marka reer bani israa'iil ay sameeyeen xumaanta lagu leeyahay xumaantaas ay sameeyeen oo kale ha samaynin adiga ka digtoonaa waay marka waatuu nabi yiri inamaa ahlaka man kaana qablakum ikhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim marka halaag baa la yidhi ikhtilaafka waxaa ka dhalanaya halaag baa ka dhalanaya marka sidaasoo kale ha noqonina baa nabiga calayh salaatu wasalaam uu leeyahay aayaddanna waxaa leeyahay qoladaas markii xaqi u caddaaday kadib bay iskhilaafeen liannau ninkii deen intaan nebi loo soo dirin ama diin ousan haysanin laguma eedi lahayn walidaalika ilaahay wuxuu ballan qaaday wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun yani khilaaf ilaahay wuxuu leeyahay qoom ilaahay ma dhumiyo markuu hanuuniye kadib jidkii ay haysteen kama laabmaan ilaa xaqa markuu u caddeeya mooye marka waxa weeyaan khilaafkaas ama dhumishaanka aad samaysay ilaahay agtiis intaadan cudur ku yeeshanin baa xaqa lagu caddaynay marka nin hadda maanta diidan naguma jira inay muslimiinta ay walaalnimo inama almu'minuuna ikhwa ay tahay haddii taxqiiqu dalika tilka alukhuwa aada xaqiiji waysayne adiga xaq aada ka iilatay weeyaan nin baa wuxuu ku leeyahy aniga fulaan dacwo lama wadi kari ninkii imaamku imaamkugu noqonayaa imaam waad ku daba dukanaysaa salaadii oo oo ahayd ruknigii islaamka ugu weynaayo bacda shahaadatayn haddaadba isla gudateen camal kaloo isla qabo waysan maxay yihiin waa isweydiin weeyaan ninkaanba salaadba haddaad isla wada gasheen ooba salaadiiba ay kugu ansaxayso waa cibaadadii ugu weyneed bacda shahaadatayn haddayba taa isla qabatayn camalkii kale waa isla wadi kartaa haddayna shubah kale meesha ayna wax kale ku jiri marka nin kastaba shaydaan baa wuxuu sheegaya ninkaas waxuu wata waa caqaba adigana waa caqaba islaamkii meeshii ku tegaysa taa marka lama rabo xaqiiqada inaad uqaabisha la rabaa waqaala jala hanaa'uhu ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu ha ahaanina kaladiina tafaraquu kuwii iskhilaafay oo kale kala tegay waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat marka ikhtilaafkaas waxaa weeyaan ikhtilaaf ay ku kala tageen ee ee qolo kastaba qolada kale ee halaagooda dhibkooda ay jeclayd saas weeyaan marka taas oo kale ha noqonina haddaad noqotaanna caaqibadeeda taxamula macnihi saas waay fadama ilaahay wuxuu caayay ou haybaariyey alikhtilaafa in la isku khilaafo fii maa jaa-athum waxay u timiday dadkii bihi bimaa jaaahum albayinaatu fii maa jaa-athum bihi shaygii waxay la timid albayinaatu wixii bayinaadkii ay ilaahay u cadday inay iskhilaafaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ou macnaha ou caayay ou ceebeeyey dadkaa isku khilaafaa la yidhi ayib fa amaa maa kullifuu fiih wixii lagu kalifo alijtihaada inay ku dadaalaan faqad mahaltuu laka waxaan kuu miithaaliyay bilqiblati waاshahaadati iyo waayriha waayrihimaa in la yidhahdo saasay yani qibladii oo kale ijtihaadkeeda waa ijtihaad farci ah oona sabab oo waadixa geli karo shahaadadii ninkaan shahaadadiisa aada aqbashid kayrkaadana ou diido adiga wanaaguu kuula muuqdaa ninkaana xumaanu kuula muuqdaa taa waa la ysku khilaafi karaa liannahu karaankii bani aadamka ahay waa wax maxduud eh dhibna aan u keenaynin muslimiinta kale iga kala tag iyo nacaybna aan keenaynin waa laakiin markay camal islaami iyo hawl ay noqoto ama caqiida ay noqoto ama siyaasa ay noqoto daakhili iyo khaarij haday noqoto wixii tafaruq meesha ku yimaado madmuum weeyaan yani cid aydoon looga gabanayno cid aan la weydiinaynin taas weeyaan marka waxaa aada u faalxun culamadii fiqiga waa isku khilaafeen waxay daliil u tahay in jamaacaadkii isku khilaafi karna ama caqiidadii ma ah waxaa la wada cadeeyey culammada waxa caqiidada la yidhaahdo ama muslimiinta siyaasadooda guud in laysku khilaafi karin bay ka mid tahay oo ninka walaalkaa dhibkiisan dhibkaada uu yahay dheeftiina dheefkaada uu yahay taas khilaafka ma joogto cid u daliishan kartana ma lah laakiin masaa fiqiga oo kale ee ninka xaqisaan uu arka dhib kalena aan u keenayn ceebna aan keenayn aniga waxaanu arkaa madaxa dhan in la wada masaxa adigana rubiciisa in la masaxaad aragtay nin kastaba aayaddii uu soo daliishtay taas dhiba anigana kugu nicma adigana ugu nicmaysa kaas baa laga hadlayaa kaas naftigiisana ay habboon tahay qadra alistidaaca intii laga fogsan karo in laga fogaado isayna dhib uu imaanin qaala wuxuu ihi famahil lii waxaad ii miihaalisaa bacda ma ftaraqa calayhi qaar ay ku kala tageen man ruwiya qowluhu qowlkiisa cidda la wariyay oo min asalafi ka mid eh salafka ilan hadalkoodaa la xujaystaa dadkii salafka ahay hadal laga wariyey oyna isku khilaafeen bal ii sheeg oo khilaafkeeda aas noqdo noocii labaad ou noqdo oo mimaa lilaahi ilaahay ou leeyahay fiihi shaygaas nasu xukmin ou ku leeyahay ilaahay xugum uu soo dejiyey salafkiina macnihiisa isku khilaafeen ii sheeg buu yidhi xukumka nasu xukunkaasoo yaxtamilu ta'wiila ina yani macno badan loo fasira ay suuragal tahay fahal yuujadu cala sawaabi fii toosnaashadaas ma loo heli karaa dilaalatan wax tusinaya shay salafka nas la soo dejiyay ama aayad qur-aan ama xadiid ah salafkiina macnihiisa ay qolaba qeyb ku fasirteen oo marka aan raadinane labadaas midkoodii raajixa la ogaan karo ma jirtaa buu weydiiyey famahil lii waxaad ii miithaalisaa bacda ma ftaraqa calayhi wuxuu ku kala tegay qaarkiis man ruwiya qowluhu qowlkiisa ninkii la wariyo min asalafi ka mida eh, oo mimaa lilaahi fiihi ilaahay uu leeyahay nasu xukmin ilaahay xukun gaar uu ku caddeey ay jirto naskaasoo yaxtamilu ta'wiila ina si loo fasirta ay suuragal tahay fahal yuujadu lama helayaa dilaalatun tusid cala sawaabi fii sida toosan wax tusinaya ma laga heli karaa saasaa la weydiiyey qultu waxaan idhi qallama اkhtalafuu fiih waxay isku khilaafeen in la helaa yar ilaa wajadnaa fiihi waxaan u helaynaa cindanaa dilaalatan tusid baan u helaynaa min kitaab illaahi oo dilaaladoo min kitaab illaahi ka ahaatay aw sunnati rasuulihi aw qiyaasan calayhimaa ama ayagoo looga qiyaasto ow calaa waaxidin minhumaa waxay salafki isku khilaafeen ma jirto ilaa haddaan raadinay midka xaqa ah waan helaynaa annagoo aayadii qur-aanka ama sunnadii nebiga ama qiyaaskoodii ama midkaa mid macnaha imaamu shaafici wuxuu aaminsan yahay khilaaf kastoo dhaca haddii si dhab ee loo raadiyo sida raajaxa waa la gaari karaa buu leeyay oo khilaafkii dhacay waa la soo gaabin karaa qaala wuxuu ihi fadkur minhu shay-an shay midkaas iiga sheeg faqultu lahu waxaanu idhi qaala allahu tacaala wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru wlmuطalaqaatu dumarkii la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihinna nafaftooda alaaata quruu'in saddex daahir ama saddex xayd saddex caado oo xaydka ama saddex daahirnimo labada waa lagu fasiray yay sugaysaa markaas kadib ay u bannaan tahay in la guursaday guur gasha baa layidhi fa qaalat caaishatu waxay tiriyey alaqraa'u waxay tahay alahaaru weeyaan alaaata quruudaas alaqraa macnihii waxaa lagu fasiray alahhaar yacni naagtii la furay saddex daahir inay soo marto ayaa la raba wa qaala bimili macnaa qowlihaa caaisha qowlkeeda wax la macnayna waxaa yidhi zayd bnu haabitin wabnu cumara wagayruhumaa yaa ku waafaqay buuri ayb imaamu shaafici wuxuu weliba u arkaa sidaa inuu sheegi doono qowlkaanaa badan oo saxaabada micnaha aladiina fasaruu lqur'a bimacna duhr yaa badan saas qoladii kalena waxay yidhahdeen ma ahane wa qaala nafaru min asxaabi nebi waxay yidhaahdeen alaqraa'u alxayd alxiyadu waa alxiyadu jamcu xayda alxiyadu xaydyaasha waa ama caadiyaashi oo falaa yuxilu ma xalaal yeelin almuطallaqata naagtii la furay xataa taqtasila intay ka qayb ay ka qabaysato min alxaydati الثaaliثa xaydka saddexaad qoladaa marka imaamu shaafici nafar buu ka soo qaatay qolada kaloo qowlkan qabto waxay leeyihiin ayagana calayhi akharu asxaabi rasuulillaah marka waxaa aada u adag ma wada tirin kartid gebigoodii saxaabadii oo dhan inta qowlkan tiri qaar baad kaa soo gaari karo laakiin ma koobin kartid marka nin kastaba agariya buu iska sheeganaya marka qoladan waxay leeyihiin waxay isku waafaqsiin caadada intay ka bilaabataa maya waxaan iha talaaqa intuu ka bilaawdaa waa laisku waafaqsan yahay oo naagtii in la furi karo ayadoo daahir ah daahirkaasna aan lagu jimaacin aa la furi karaa inay ciddadii meeshaas ka bilaabanayso layskuma khilaafsano laakiin intay ku dhammaanaysaa yacni qoladan oo ku fasiray qur'igii inuu daahir yahay daahirkaas lagu furay koow iyo laba daahir oo kale yay joogaysaa markii daahirkaa lagu furo xayd bay imaanaya daahirka ku xigo xayd kalaa imaanaya kan ku xiga markuu dhammaado oo xaydka saddexaad uu bilaabanayo naagtii ciddadeedu waay dhammaatay waa la nikaaxsan karaa qoladan kalena maxay leeyihiin daahirkaas lagu furay oo aan lagu jimaacin ciddadii ka bilaaban mayso in lagu furo waajib waayo laakiin xaydka ku xigay ka bilaabanaysa kow xaydka ku xiga oo labo kan saddexaad inuu ka dhammaado baynamaa qolada daahirka ha lagu furo yidhi xaydkii bilaawgiisa ciddadeedi ku dhammaatay kuwaan xaydka ku fasirayne xaydka ciddadii ku dhammaan lahayd bay dhammaystireen ayagani saddex xayd ha u dhammaato kuwaana waxay leeyihiin laba xayd markay dhammaadka xaydka saddexaad bilaawgiisa waa dhammaatay marka xaydka waxaa u dhexeeya toddoba maalmood ah, naagti caadadeedii markii qaalibi toddoba ay tahay yaa u dhexayso marka waa mas'ala laysku khilaafi karo lianna lafdigii qur'igii markii luqawiyiinta loola laabtay bimacna aljamci baa lagu fasiray oo waxaa weeyaan duhrina waa la yidhaahdaa xaqiiqo ahaan xaydna waa la yidhaahdaa xaqiiqo ahaan labadiiba waa xaqiiqo ku yahay marka in labadiiba qayb loo fasirtaba waa waa shay suuragal waa mas'ala fiqiyo farci ah khilaafkeeda ay dhici karta wajahatanadan isku khilaafaan dadkii saxaabada ahayd sidaasaa la iskugu khilaafa wa qaala nafaru min asxaabi nabiy alaqra'u waxay yidhaahdeen alxiyadu caadayaasha